alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu alaa muxamed wala ali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaan yaro baraarujinayaa xadiidka boqol iyo shan iyo labaatan oo ducaaul karbiga ku jira wuxuu sheegayaa wakhtiga dhibaatada in la yidhaahdo ama hamiga allaahu allaahu rabbii laa ushriku bihi shaya marka bacdi waxay ku fasireen nidaa waana sida shaarixa kitaabka markii hore sharxay uu ku fasiray waxayse culammadu u badiyaan wejiga nidaaga inayn ahayn wejigaa hore waxay tahay in la yidhaahdo allaahu ayaa allaahu rabbii ayaa rabbii farij cani ilkurba dhibaatadayga iga fayd laa ushriku bihi marka waxay ka dhigaan inay munaade ay tahay ayay ka dhigaan tawkiidna ku jiro ducadiina ay tahay muqadara ducadina ay qadarantah laakiin wejiga ka fiican waxay tahay ee sindi iyo culamo kaleba ku fasireen in la yidhaahdo allahu mubtada laga dhigaya allaahu ilaahay haddana mar labaad baa tawkiid lagu sameeyey tawkiid baa haddana lagu sameeyey waa la soo celiyey adkayn la adkaynaayo amaba la macaansanayo sheegistiisa rabbii waa rabbigay waa khabarkii laa ushriku bihi shay'a waxba ilaahay ugu shariig yeeli maayo waa khabarun bacda alkhabar waa khabar labaad marka insaan la yidhaahdo ayaa markaa fiican saa lagu fasiro la yidhahdo allaahu ilaahay haddana tawkiid allaahu ilaahay rabbii waa rabbigay laa ushriku bihi shay'an waxba la wadaajin maayo ilaahay baabka toddobiyo afartanaad taani'at almawluudi lahu wa jawaabuh wuxuu u in loo tahniyadeeyo iyo jawaabta uu ku jawaabayo oo bixinayo aahaarta iyo axaadiista waa isku tirinayaa kani xadiis ma aha waa ahar waxaana laga soo wariyay wariyey albasri marka wuxuu odhanayaa oo xasanulbasri laga soo wariyey asarka boqol iyo boqol iyo shan iyo afartan marka waa ahar weeye baaraka allaahu laka fi lmawhuubi lak xasanulbasri waxa uu yidhi baaraka allaahu laka ilaahay ha kuu barakeeyo nin ilmo u dhashay buu ku odhanayaa fi lmawhuubi lak ka lagu siiyey ilmaha lagu siiye lagugu arsaaqay ilaahay ha ku barakeeyo wa shakarta alwaahiba una shukri naq kii ku siiyey oo ilaahayna mid u shukri naqaya ilaahay ha kaa yeelo macnuu saasuu dhacaya wa balaga ashudda aad adaygiisana ha gaadho waa duco oo bimacnaa mid kore oo weynaada oo yani markaa yacni dhallinyaronimo iyo markaa waxa weeye xoog markaa yeesha ilaahay ha ka yeelo warusiqta birahu ha laguga arsaaqo samafalkiisa oo ilmo baariyana ilaahay ha ka yeelo waa duco loogu ducaynaayo inuu ilaahay u barakeeyo barakaduna waxa weeye waa nafci weyn waa khayraad joogto ah ayaa barake la yidhaahdaa oo fara badan waxaa kaloo loogu ducaynayaa inuu isagu ka shukri naqo nicmadaas waayo nicmo kastaba waxay waajibsanaysaa shukrinaq wuxuu kaloo ugu ducaynayaa ilmuhu inuu koroo weynaado waxaa kale loogu ducaynaya inuu ilmaha ilmo baariya ilaahay ka yeelo ilmo samafalo oo aan waalid inkaar ahayn inuu ilahay ka dhigo marka waa duca qaali ah wayaruddu calayhi almuhana'u wuxuu ugu jawaabayaa oo ku celinayaa kii loo tahniyadaynayey ayaa u jawaabaya oo fa yaquulu wuxuu odhanaya baaraka allaahu lak ilaahay ha kuu barakeeyo wa baaraka calayka korkaagana ilaahay ha barakeeyo wa jazaaka allaahu khayran ilaahay ha kugu abaalmariyo khayr warasaqaka milahu ilaahay ha kugu arsaaqo mid la mida oo adigana ilmo wanaagsan ilaahay ha ku siiyo wa ajzala hawaabak abaalmarintaada ilaahay ha weyneeyo abaalmarintaada ilaahay ha weyneeyo oo abaalmarin weyn ha kugu abaalmariyo asarkan waxaa markaa iska lahaa xasanulbasri oo nin baa markaa u yimi ilmo u dhashay ninna waa la joogey marka ninkii la joogaa wuxuu ku yidhi ninkii eh, ilmuhu u dhashay yahniika alfaris kan fariska ahee marka fardafuulka ah inankii u dhashay buu sheegaya yani markaa bogaadin ha ku yeesho yani kaasuu markaa hadalkaas ku yidhi yani faris buu ka cabiray markaasu maxaad ka garanaysaa inuu marka yahay faris inuu yahay oo faras fuuli doono iyo inuu dameer fuuli doono maxaad ka ogti war waxaad tidhaahdaa buu yidhi xasan baa odhanaya shakarta alwaahiba dabeedna marka hadalkaas ayuu sheegay yani saas markaa yii marka sidaas ayay markaa ku timi aarkanna xasanulbasri waa ka sugan yahay oo waa markaa inuu sidaa yidhi waa markaa ka sugan yahay calaa kulli xaal markuu waayey wax ka koreeya markuu waayey ama xadiis nebi ayuu markaa wuxuu keenay asarkaas ayuu keenay waana duco oo ducanimo ayuu sheegayaa ducanimo ayuu markaa sheegayaa marka in loogu duceeyo ka ilmo u dhashaan ayaa laga qaadanaya yani isagana loo duceeyo nicmada inuu ka shukri naqo waayo nicmo kasta waxaa ka waajibaya shukri naq baa ka waajibaya marka ducadaas loogu ducaynayo iyo inuu isagu ka jawaabayo oo ixsaankaa loo sameeyey loo duceeyey isaguna duca kaga jawaabayo baabka sideed iyo afartanaad maa yucawadu bihi alwlaad waxa ubadka la magan gelinayo ubadka waxa la magan gelinayo yani maxaa la akhrinayaa marka la doonaayo ilmihii in la magan geliyo maxaa la akhrinaya xadiidka boqol iyo lix iyo afartan kaana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam yucawidu alxasana waalxusayna wuxuu rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam ahaa mid magan xasan iyo xuseyn labadii inan ee inantiisu dhashay ee ilmo cali ahaa ayuu magangelin jiray oo wuxuu odhan jiray uciidukumaa labadiinna waxaan idin magangeliyey geliyey illaahi kelmadaha ilaahay attaamati ee dhammayska tiran ee kaamilka ah ee nuqsaan ka maran waxaan idinka magan geliyey min kulli shayطaanin wahaamah shayطaan kasta wahaamatin iyo bahal kasta yani haammatun waa bahalka hoose weeye hawaamunna waa lagu jamciyaa shayطaan kasta inuu ilaahay idinka dhowro sharkiisa baan kelmadaha ilaahay idin magan geliyey iyo wahaamatin bahal kasta wa min kulli caynin iyo il kasta inuu idinka magan geliyo baan ilaahay idinka baryey ishaasoo laammatin wax duraysa yacnii lamamkii baa laga keenay lamamkuna waa muqaarabada iyo dhowaanshaha marka isaabadii baa loo jeedaa yacnii inay markaa ishu wax durayso oo wax cawrido ayaa looga jeedaa wa min kulli caynin iyo il kasta ayaan markaa idinka magan geliyey sharkeeda inuu ilaahay idinka badbaadiyo ishaasoo laammatin wax asiibta bimacnaa wax duraysa inuu idinka magan geliyo baan ilaahay idinka beriyey xadiiskaas sidaas ku soo arooray waxaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa carruurta yaryar in markaa ilaahay la magangeliyo adkaartii maadaama iyagu ayna akhrisan karayn yani waxa weeye waxaa loo samaynaya tacwiid yani waxa weye iyagii ayaa magan ilaahay laga dhigaya inuu ilaahay ka badbaadiyo dabeedna waa lagu tufaya marka ducadaas ayaa ugu fiican wax markaa waxawe la magangeliyo waxaana weliba soo aroortay in waxa weeye nebigu calayhi asalaatu wasalaam uu sheego uu yidhi ina abaakumaa kaana yucawidu biha ismaaciila wa isxaaq aabbihiin bimacnaa awowgiin nebi ibraahim ahaa ayaa wuxuu ahaan jiray mid magangeliya inankiisii ismaaciil iyo inankiisii isxaaq kelimaadkan buu magan gelin jiray oo odhan jiray acuudu bikalimaati illaahi taamati min kulli shayطaani wahaamati min kulli cayni laama xadiiska bukhaariga sidaas ayuu sheegaya marka waxaa laga qaadanaya in sunnadii nebiyadaba ay ahayd ayaa laga qaadanayaa maadaama nebiguna sheegay calayhi salaatu wasalaam nebi ibraahimna inuu sidaa u magangelin jiray waxaa laga qaadanayaa sunnatu alambiya inay tahay marka ay fiicantahay in lala yimaado ilmo kasta in lagu tufo oo sidaa lagu akhriyo ilaahay kelimaadkiisa la magangeliyo waxaa laga qaadanaya kelimaadka ilaahay inayn makhluuq ahayn waayo hadday makhluuq ahaan lahaayeen nebigu sala allahu aleyh wasalam ma magangeliyeen eh, oo sidaa markaa ma sameeyeen marka ina kelimaadka ilaahay makhluuqa ah inay ahayn baa laga qaadanayaa eh, sida ictiqaadka ahlusunnati waljamaaca uu yahay kelmadaha ilaahay waxaa soo gelaya hadalka ilaahay oo dhan baa loo jeedaa hadday qur'aan tahay hadday saa'ir kutub ilmunazala tahay hadduu hadalku ilaahay ku hadli doono iyo kii hore ugu hadlay dhammaantood waxay soo gelayaan kelimaadka ilaahay atama waxaa loo jeedaa ceeb bay ka maran tahay iyo nuqsaan ayay ka maran tahay baa loo jeedaa waa kaamil waa dhammaystiran tahay waana nuqsaan iyo ceeb mid ka maran weeyi yani markaa sidaas ayaa loo jeeda wax naqsigana kelimaadka ilaahay ma laha marka ciddii shar leh sharkoodii inuu ilaahay ka dhowro baa loo magan gelinayaa kelimaadka ilaahay waxyaalaha shar kalena waxaa ka mida shaytaanka ka mida oo dee waxbay dureeyaan shayaaiintu waxbay dhibaan waxaa ka mida bahalaha hoosaa ka mida marka bahalaha inuu ilaahay ka dhowro bahalka marka waa suntale ama bahalka wax cuna inuu ilaahay ka ilaaliyo cawrida inuu ilaahay ka dhowro hadday tahay cawri insi iyo hadday tahay cawri jinni mid walba marka ubadka iyagu ay talqiin awoodi karayaanoo in loo laqimo ay kari karayaanoo akhrin karayaanna waa in marka adkaarta loo laqimaa acuudu bikalimaati illaahi taama inay markani magan galaan kelimadaha ilaahay acuudu bikalimaati illaahi taamati min shari ma khalaq yani kelimadaha ilaahay acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari ma khalaq waxaan magan galay kelimadaha ilaahay oo dhammayska tiran wuxuu ilaahay abuuray oo dhan sharkoodaan ka magan galay sida xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey sheegaya man nazla manzila faqaala acuudu bikalimaati illaahi taamma min shari ma khalaq lam yadurahu shayun xataa yarxala min manzilihi dalik ruuxa meel dega oo yidhaahda acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq lam yadurahu shayun sidaa yidhaahda shay ma dhibaayo xataa yarxala min manzilihi dalik lam yadurahu shayun xataa yarxala min manzilihi dalik xadiiskana muslim baa saxiixa kusoo wariyey wakada inay akhriyaan qul huwallaha iyo qulaacuudiyada wakadalik markaa aayatulkursiga waa in loo laqimaa haddii aynay gaadhin iyagu ay talqiintii awoodayaan oo ay akhrin karayaan haddaynay gaadhin dadka qaarkood waxay yidhaahdeen inta wax loogu qoro ayaa markaa loo xidhayaa laakiin sidaasi waxaweeye ma aha sax maaha asar waa lagu soo wariyey inuu waxa weeye cabdullaahi ibnu camr caas inuu sameeyey oo ubadkiisa qaarkood loox intuu ugu qoro qoorta u gelin jiray laakiin saxaabiga kama sugna ee asarka ku soo arooray waa daciif waayo ibnu isxaaq oo mudallisa ayaa soo warinaya waana cancaneeyey wax samaaciyo maqalana ma sheegin idan saxaabiga kama sugno oo kama asixine waa daciif saas aawadeed insaa la sameeye ma aha waa in tacwiidkaa nebigu samaynayey la sameeyaa oo lagu kaaftoomaa taasaa laga qaadanaya baabka sagaal iyo afartanaad adducaau lilmariidi fii ciyaadatih in loo duceeyo kii bukay booqashadii xanuunka lasoo booqday gudaheeda loogu duceeyo xadiiska laa ba'sa wax dhibi kuma sugna bimacnaa xanuunkani dhibaato male tahuurun in shaa allah ay mutahirun waa mid wax daahirinaya oo nadiifinaya oo dembigii kaa nadiifinaya oo kaa daahirinaya in shaa allahu hadduu ilaahay doono xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey marka nooc sabirsiina ku jirta oo qofkii la dejinayo oo la sabirsiinaayo oo laleeyahay dhibaato weyn ma leh lana xasuusinayo nafciga ay leedahay xanuunku leeyahay in xanuunka laftiisu danteenna yahay maadaama dembiga inaga khafiifinaayo dani inoogu jirto ayaa loo tilmaamaya marka sidaas in loo yidhaahdo ayaa fiican marka siiqadu waxay u eg tahay khabar laakiin macnuhu waxay udhacaysaa macno ducoo kale udhacaysa oo markaa waxn ha ku daahiriso ha ku nadiifiso dembiga ha kaa khafiifiso ayaa macnuhu markaa u dhacaya sabtii la yidhi ducada marka yaan insha allahu la raacin waxay culammada qaarkood yidhaahdeen hadday ducadu ku timaaddo siiqa duco ay ku timaaddo ayaa la amray in la jasmiyo oo marka aan tacliiq la raacin insha allahu iyo wax la mid ah laakiin markay siiqo khabar ku timaaddo waxa weeye macnihii khabarnimaduna waa ku jiraa marka waxa weeye taas iyada marka lama diidin insha allahu in la raaciyo bacdu ahlicilmi baa tambiih noocaasa sheegay ducadu hadday ku timaado bisiiqati alkhabar ay tahay khabarun yuraadu bihi ducaa khabar duca looga jeedo in sha allahu in la raaciyo la diidi maayo wallahu aclam xadiiska boqol iyo siddeed iyo afartan as'al llaha alcadiima raba alcarshi alcaiimi an yashfiyak sabca maraat yani wuxuu odhanayaa markuu qofkii bukay booqdo as'al llaha alcadiima waxaan weydiisanayaa allaha ilaahay allahaasoo alcaiima kii weynida badnaa ahaaday rabba alcarshi alcadiim waxaan weydiisanayaa carshiga weyn ka u saaxiibkaa baan weydiisanayaa oo rabba loo jeedo bimacnaa saaxib sida dulcarshi ay u soo aroortay waa ilaah carshiga u saaxiib ka ah rabbina mar waxaa loo isticmaalaa bimacna alkhaaliq marna waxaa loo isticmaalaa bimacnaa saaxib marka macnaha saaxib baana fiican maadaama iyadoo sariixa ay timi yani marka meelaha qaarkood ay ku timi rabba alcarshi ay saaxib alcarshi kii carshiga u saaxiibka ah waa khusuusiye carshigu leeyahay in waxa weeye yani ilaahay si gaara isugu nisbeeyey inuu u saaxiib yahay sheegay iyadoo makhluuqaadko dhanba wada abuurtay ayaa haddana carshiga si gaara loo khasisay rab alcarshi kii carshiga u saaxiibkaha baan weydiisanayaa carshigaasoo alcadiimi kii weynida badnaa ahaaday ilaaha u saaxiibka carshigaa leh ee ka koreeyey ayaan waxaan weydiisanayaa an yashfiyak inuu ku bogsiiyo oo caafimaad ku siiyo baan kaaga baryayaa sidaa wuxuu odhanayaa sabca maraat toddoba goor buu odhanaya toddoba goor ayuu odhanaya xadiidku wuxuu ku soo arooray siiqa uu markaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam wuxuu yidhi man caada mariidan lam yaxdur ajaluh lafdi kalena waa jiraan ruuxa booqdo ruux buka ruuxa booqdoo aan geeridiisii weli soo xaadirin fa qaala cindahu sabca miraarin oo agtiisa ka yidhaahdo toddoba goor as'al allaha alcadiima raba alcarshi alcadiimi an yashfiyak ilaa caafaahu allaahu min dalika almarad yacnii hadduu addoon hadduu qof soo booqdo qof buka oo aan wakhtigii geeridiisu soo xaadirin toddoba goorna sidaa agtiisa ka yidhaahdo ducadaas ilaahay waa bogsiiya oo xanuunkaa waa ka bogsiiya abu daawuud baa soo wariyey lafdi kale wuxuu sheegaya maa min cabdin muslimin yacuudu mariidan lam yaxdur ajaluhu faqaala sabca maraatin as'al allaha alcaiima raba alcarshi alcadiimi an yashfiyaka ilaa cuufiya tirmidi baa soo wariyey mid kaleo ku dhow waxaa soo aroortay bukhaari inuu soo warinaayo marka xadiisku waa haabit oo waa sugan yahay ka bukhaari farqi baa u yaro dhexeeya marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye ducadaas loogu duceeyo waxaa kaloo laga qaadanaya toddoba bukay markuu nebigu ku yidhi laa ba'sa tahuurun in shaa allah ayaa wuxuu yidhi qulta tahuur ma tahuur baa tidhi kala bal hiya xuma tafuur aw tahuur calaa sheikhin kabiir tusiiruhu alqubuur maxaa tahuur uga dana waa xumad karaysa oo oday weyn ku dhacday oo tusiiruhu alqubuur xabaalaha marka yani marka inuu booqdo ka yeelaysa bimacnaa geeri u sababaysa faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam fa idan dee ha haddaad marka caynkaa ay tahay fa nacam idan haddaad saa tidhi dee saas bimacnaa waxa weeye sida uu nebigu inuu nowcan maa ictiraaday oo kale laga qaadanayo ninkuna rimiyi buu ahaa marka calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa in ixsaan loo sameeyo qofkii xanuunsanayey loo duceeyo ducadaa loo ducaynayaa hadday tahay laa ba'sa insha allah ila waa ducee iyo hadday tahay asalu allah alcadiima rabb alcarshi an yashfiyak waxay noqonaysaa samafal loo samafalaayo oo qofkii booqashadii uu soo booqday isagoo ku samafalay ayaa haddana ducadii u ducaynayo ku samafalayaa dadta kale waxay kutusinaysaa ducadani sida ay qaali tahay duca muhima ay tahay maadaama nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam qofkan ajashiisii aynay soo xaadirinoo wakhtigii geeridiisii aan gaadhin in haddii sidaa loogu duceeyo toddoba goor inuu bogsanayo marka waxay kutusinaysaa duca marka waxa weya weyn inay tahay oo aada loogu baahan yahay in lagu duceeyo ayaa laga qaadanaya halkan waxaan baraarujinayaa an yashfiyak marka la akhrinayo waa in layska jiraa yada in la godo an yushfiyak waa inaan la odhan yada waa in la kordhigaa hmm. macnuu waa isbedelaya haddii an yushfiyak la yidhaahdo waxay noqonaysaa ilahay waxaan ka baryaya inuu ku dilo habaar ba isu rogays habaar ayay isu rogays hataa laga sheego oo loo nisbeeyo shaafici inay islaani ku tidhi as'al allaha an yushfiyak yaday godday ilahay waxaan ka baryaa an yushfiyak marka wuxuu yidhi ba l shaafici allahuma biqalbiha laa bilisaaniha ilah qalbigeeda i carabkeeda ha i yani carabkii haddii la eego waxa weeyaan waxay leedahay ilaahay inuu ku dilo ayaan ilahay ka baryaya xarakadaa isbedeshay ee kordhiga godaa laga dhigay baa macnihii isbedelaya ilaahu qalbigeeda i oo qalbiga waxay ka rabtaa inay ii ducayso yani carabkeeda ha i marka taasna waa in laga taxadiraa waayahay waxa kaloo laga qaadanayaa eh, toddobada goor khusuusiyo gaara inay leeyihiin toddobada iyo saddexdu khusaais gaaray leeyihiin saas waxyaalo badan baa soo aroray waxaa toddoba goor in la yidhahdo ama toddoba goor in la sameeyo yani ashyaa badan baa la yidhi toddoba goor sida akhriya ama sidaa yidhaahda haddii la eego umuuraha qadariga iyo umuuraha sharciga mid walba toddobada khusuusiyay leedahay axkaamta sharciga hadday tahay tawaafkii iyo hadday tahay sacyigii iyo toddoba toddoba ya iyo adkaaraha la akhrinaya qaarkoodba adamaarata umuuraha qadariga ah lafteeda toddobadu khasaais bay leedahay maalmihii waa toddoba cirarkii waa toddoba yani dholarkii waa toddoba yani ashyaa badanoo noocaas ayaguna jira marka toddobadu waxay leedahay khasiyo gaaray leedahay wakadalika saddexdu marka waa jirtaa saas aawadeed xagga marka haddii la eego umuuraha sharciyaadka wax fara badan baa soo arooray oo la odhanaya saddex goor ya yani la odhanaya baabka kontonaad fadlu ciyaadati lmariid qofka xanuunsanaya booqashada la booqdaa fadligay leedahay yacnii ruux hadduu buko in la soo booqdaa waxay ka mid tahay xuquuqda markaa uu leeyahay bay ka mid tahay marka fadli weyn baa ku jira waana ku soo aroortay xaqa qofka muslimkii xaqa kale ku leeyahay inay ka mid tahay inuu soo booqdo hadduu xanuunsado marka haddaba hadda waxaa laga hadlayaa xagga fadliga ku jira xadiiska boqol iyo sagaal iyo afartan qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam idaa caada arajulu akhaahu lmuslim hadduu booqdo ninku akhaahu walaalkiisa almuslima muslimka ah uu booqdo masha fii khilaafati aljanna wuxuu socdaa goosashadii jannada la goosanayey dhexdeeduu socdaa xataa yejlisa ilaa uu ka fadhiisanayo wuxuu ka dhigan yahay jannada goosadkeedii inuu dhex soconayo ilaa uu ka fadhiisanayo fa idaa jalasa markuu fadhiisto hamaratu raxma waxaad daboolaysa naxariis markuu fadhiisto oo ruuxii bukay uu la fadhiisto raxmad baa daboolaysa fa in kaana hudwatan hadday tahay subaxnimo goortuu booqday sallaa calayhi sabcuuna alfi malak waxaa ku salliya oo u duceeya toddobaatan kun oo malag baa u ducaynaya xataa yumsiya ilaa uu ka galabaysanayo hadduu subaxnimo ama gelin hore booqdo toddobaatan kun oo malag baa u ducaynaya ilaa uu ka galabaysanayo wakhtiga galabtii gaadhayo ama habeenkii gaadhayo masaaga habeenkana waa la yidhahda wa in kaana masaa'an hadday tahay wakhti galabnimaa ah, goortuu booqday amaba ay tahay wakhti habeennimo ah sallaa calayhi sabcuuna alfa malak waxaa u ducaynaya sabcuuna alfa malak toddobaatan kun oo malag baa u ducaynaya xataa yusbixa ilaa uu ka subaxaysanayo oo waa beriga ay gaadhayso waagu ka beriyo xadiidkan waxa uu sheegayaa fadiilada uu leeyahay booqashada markaa la booqdo qofkii xanuunsanaya la booqdaa fadliga uu leeyahay xadiidkan waxaa soo wariyey tirmidi ibnu maajah iyo imaam axmed ayaa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixiyey asheekh axmed maxamed shaakirna isna waa saxiixiyey waxaa kaloo loo soo wariyey xadiiku isagoo mawquufana waa la soo wariyey isagoo mawquufa waa la soo wariyey laakiin mawquufka laftiisu wuxuu yeelanayaa xukmu rafci waayo saxaabigu iskama garan karo iskama ogaan karo in toddobaatan kun oo malag u ducaynayaan ilaa uu ka habeensanayo ama ka galabaysanayo hadduu markaa galab soo booqdayna ilaa waagu ka baryeeyo ama habeen soo booqdayna ilaa waagu ka baryeeyo tiradaasoo malaa'iga inay u ducaynayso miduu iska garanayo ra'yigiisa ku garan karo ama ijtihaad ku ogaan kara maaha laabudda waa inay jiraan nebiga sala allahu aleyh wasalam war xaggiisa uu ka hayo oo uu sidaa ku sheegay waa inay jirtaa haddii kale iskama sheegeen marka xadiisku wuxuu sheegayaa fadli weyn inuu ku jiro booqashada la booqdo qofka xanuunsanaya eh, laakiin fadliga weyn waxaa lagu helaya waa haddii ilaahay dartii loola yimaado camal kastoo wanaagsanba ikhlaas marka lagu sameeyo oo ilaahay dartii loo sameeyo baa ajarka iyo fadliga lagu helayaa laakiin haddaan ilaahay dartii loola imanin fadiilada iyo ajarkaas mid lagu helayo ma aha markaa saas aawoodee wakhtiyada la booqanayo qofka xanuunsanaya waa in niyada lasoo xaadiriyaa ilahay dartii in loo samaynayo la niyoodaa si fadiilada markaa loo helo yani cala sabiil caada waa inaan loo samayn yani marka waxa tacabud rabbi lagu caabudaayo rabbi loogu dhowaanayo waa in loo sameeyaa saas iyadaa waa in loo sameeyaa khudwada waxaa loo jeeda waktiga subaxdaa loo jeedaa oo laga tilmaamaya waayahay marka waxaa laga tilmaamaya naxariis inuu dhex dabaalanayo xadiis kalena waa ku soo arooray caa'idulmariidi yakhuudu alraxma qofka qof buka booqanayaa raxmad buu dhex dabaalanaya raxmad ayuu dhex dabaalanaya saas aawadeed arrinkaa in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya baabka koob iyo kontonaad ducaau lmariidi aladii ya'isa min xayaatih qofka buka ducadiisa uu ku ducaysanayo alladii kaasoo ya'isa min xayaatihi noloshiisii ka quustay qofka xanuunsanaya hadduu noloshiisa ka quusto oo u badiyo inuu dhimanaayo ducadu ku ducaysanayo ayaa xadiikanna sheegaya xadiiska boqoliyo konton wuxuu ku ducaysanaya qofkii xanuunsanayey allaahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso waalxiqnii i haleeshii birafiiqi alaclaa yacni markaa jamaca koreeya ilaahu i haleeshii waxaa soo aroortay nebiga calayhi asalaatu wasalaam xadiiska caaishaa soo warisay waxay tihi markii nebigu sala allahu aleyh wasalam uu xanuunsanayey intaanu naf bixin ka hor ayaan eh, ku dhowaaday oo u dheg raariciyey sidaan markaa u dhegaysto markaasu wuxuu yidhi isagoo dhabarka markaa waxbay u tiirsan ayaa wuxuu yidhi allaahumma kfir lii warxamnii wa alxiqnii birafiiqi ilaahu ii dembi dhaaf ilaahu ii naxariiso ilaahu ii haleeshii jamaca markaa koreeya i haleeshii riwaayaadka qaarkood birafiiqi bay ku joojinayaan qaarkoodna waxay ku darayaan alaclaa ayay ku darayaan alrafiiq alaclaa xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey alxiqni birafiiq alaclaa saasuu ku ducaystay rafiiqulaclaa maxaa loo jeedaa rafiiqulaclaa waxaa loo jeedaa yacni waa nebiyada iyo sidiiqiinta iyo ayaa laga tilmaamaya jamaca korreeyaa looga jeedaa bacdu ahlicilmi waxay dhahan rafiiqulaclaa waxaa loo jeedaa jannada bacdu ahlicilmina waxaabay yidhaahdeen ilaahay baa loo jeedaa laakiin taasi waa halad oo asmaada ilahay rafiiq kama mid aha alrafiiq alaclaa iyadoo saasoo murakaba lama odhan waxa weyan waa ism ilaahay waa soo aroortay in allaha rafiiqun yuxibu rifqa waana soo aroortay alaclaa asmaada ilahayna ka mid tahay mid walba gaarnimadiis laakiin hadda muraadku markaa kan maaha lakiin waxaa looga jeedaa jamaacada nebiyada ilahu i haleeshii baa markaa laga tilmaamaya waana tii ilaahay uu yidhi waman yutic illaha warasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa yacni afartaa qolo ayaa cid loo rafiiqo u wanaagsanaaday waa nebiyada qolada koowaad sidiiqiinta qolada labaad shuhadada qolada saddexaad saalixiinta waa mu'miniinta kale wanaagsan waa qolada afraad khayru rufaqaa'i arbaca xadiis kale waa kii sheegayey rufaqada afar baa u wanaagsan iyaguna cadadkoodii afar bay markaa noqdeen marka haddii waxa weeye uu badiyo inaanu xanuunkan ka kacayn inuu makfirada iyo raxmada iyo markaa waxa weeye ciddaa korraysee sharafta leh ee wanaagsan inuu ilaahay haleeshiiyo inuu ilaahay ka baryo ayaa laga qaadanaya mana aha tamanni uu geeridii markaan tamaniyaayo oo goortuu dhintaba inuu ilaahay qolada haleeshiiyo ayay macnahaan aqbali kartaa xadiiska boqol iyo koob iyo konton jacala anabiyu sala allahu aleyh wasalam cinda mowtihi yudkhilu yadayhi fi lmaa nebigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu gudagalay cinda mowtihi geeridiisa agteeda yudkhilu yadayhi inuu geliyo labadiisa gacmood fi lmaa'i biyaha gudageliyo fayamsaxu bihimaa wuxuu labadoodaba ku masixi jiray wajhahu wejigiisa wayaquulu wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane ama mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane allah mooyaane ina lilmowti sakaraat geerida waxaa u sugnaaday sakaraat baa u sugnaaday ina lilmowti geerida waxaa u sugnaaday sakaraatin sakaraat baa u sugnaaday yani geeridu sakaraat bay leedahay yani waxa weeye waa baxaadega qofku marka uu naf baxaayo ka soo horeeya baa sakaraadkana looga jeeda xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari baa soo wariyey marka nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu xanuunsanayey wakhtiyada qaarkooda ayuu markaa la daboolayey wakhtiyada qaarkood buu biyaha isku shubayey wakhtiyada qaarkood buu soo miiraabayey waatay caaishatin radia allahu canha wa ardaaha cidna ku ammaani maayo nafta si sahlan baa looga qabtay cidna ku ammaani maayo markaan arkay dabadeed nebiga sala allahu alayh wasalam wixii la baday markaan arkay ciddan baan ku ammaanayaa ma jirto nafta si sahlan baa looga qabtay ya marka waxay ku tusinaysaa nebiga sala allahu alayh wasalam sakaraat marka inuu la kulmay oo wakhtigii marka waxa nafbaxayey yani marka inuu xanuunkii ku sakaraaday ayay markaa ku tusinaysaa taasna xikmada ku jirtaa waxay ahayd waa si darajaadkiisa loogu koryeelo ayay markaa ahayd ta kale waxa weeye sida uu nebigu sala allahu aleyh wasalam u sabraayey ummaddiisuna ay ugu dayato ayay marka ahay waxaa kaloo laga qaadanayaa wakhtiga uu qofku sakaraadayo inuu tawxiidka ku hadlo ayaa laga qaadanaya laa ilaaha ila allah oo kelimatu tawxiid waa in lagu dadaalaa ina lilmowti sakaraat macnaheedu ma aha yani shikaayo ilaahay laga cabanayo ma aha macnaheedu yani marka waa ikhbaar nabigu uga warramaayo ummaddiisa saas u sheegaayo weeye laakiin cabasho uu ilaahay ka cabanayo muraadku ma aha waxaa kaloo laga qaadanaya qofku markaa uu sakaraadayo ama xanuunsanayo yacni biyahoo kale markaa inuu wejiga ku shubo ama ku qaboojiyo ama markaa loogu shubo taasna waxa weye waa laga qaadanayaa xadiidka boqol iyo labiyo konton waxaa kaloo soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi laa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar laa ilaaha ila allaahu mid la caabuda xaq ma aha ila allaahu allah mooyaane ama laa ilaaha ila allaahu ay laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu allah mooyaane mid kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro wallaahu akbar ilaahay baa weyn oo cid walba ka weyn laa ilaaha ila allaahu waxdah mid la caabudaa ma jiro ila allaahu allah mooyaane laa ilaaha ila allaahu ay laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro oo jiritaanka kuma sugna ila allaahu allah mooyaane allahoo keliya ayaa xaq in lagu caabudo jirta yacnii cid kaleo xaq lagu caabudaa ma jirto waxdahu xaaluu allah keligii yahay ayuu macbuud xaqa yahay laa ilaaha ila allahu waxdahu mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu allah mooyaane waxdahu xaaluu allah keligii yahay laa shariika lahu xaal aan wadaaga lahayn laa ilaaha ila allahu mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah mooyaane lahu lmulku isagoo quruu mulkigu u sugnaaday oo mulkiga iska leh walahu lxamdu isagoo qura ayaa mahadnaqu u sugnaaday laa ilaaha ila allaahu mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu allah mooyaane walaa xawla walaa quwata ila billaah walaa xawla wax markaa xeelad iyo tabi ma jirto walaa quwata wax awoodina ma jirto iyo xoog ahi oo nooma sugnaan ilaa billaahi in ilaahay nagu kaalmeeyo mooyaane tab iyo tamartoonna ma lihin aanu dhaqaaq iyo xasillooni ku samaynayno iyo camal iyo odhaah iyo ficil midnaba aanu ku samayno tab iyo tamartoonna ma lihin ilaa bilaahi inuu ilaahay noogu kaalmeeyo mooyaane ilaa bilaahi inuu ilaahay noogu kaalmeeyo icaanada ilaahay iyo kaalmada ilaahay ay ku dhacdo mooyaane xadiiska sidan ku soo arooray nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi man qaala laa ilaaha ila allahu wallaahu akbar sadaqahu rabbuh ruuxa yidhahda laa ilaaha ila allah wallahu akbar ilaahay baa rumeeya oo yidhahda laa ilaaha ilaa ana wa ana akbaru waida qaala laa ilaaha ila allahu waxdahu qaala yaquulu allahu laa ilaaha ila ana waxdii waida qaala laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah qaala allahu laa ilaaha ila ana waxdii laa shariika lii وإذا qaala laa ilaaha ila allahu lahu lmulku walahu alxamdu qaala allahu laa ilaaha ila ana liya lmulku waliya alxamdu waida qaala laa ilaaha ila allahu walaa xawla walaa quwata ila biاllah qaala allahu laa ilaaha ila ana walaa xawla walaa quwata ila bi wa kaana yaquulu man qaalaha fii maradihi suma maata lam tatcamhu nnaar yacnii intaa mid walba markuu addoonku yidhaahdo ilaahay baa ka daba yidhaahda hadal rumaynaya waxaanu markaa sheegay nebigu sala allahu man qaalaha fii maradihi suma maata lam tatcamhu nnaar ruuxa sidaa yidhaahda xanuunkii geeridiisa oo dabadeed dhinta naari ma cunto waa fadli weyn xanuunkii geeridiisa hadduu sidaa yidhaahdo laa ilaaha ila allah wallahu akbar ilaa dhammaadka xadiiska laga soo gaadho waa tawxiidkii lagu celcelinaayo oo madxi iyo ammaan ilahay la ammaanayaana weheliso hadduu sidaa ku dhinto xanuunkaa gudihiisa uu sidaa ku yidhi uu dhinto naari cuni mayso xadiiska saa ku soo aroorayna waxaa soo wariyey yacni tirmidi iyo ibn maajah baa soo wariyey waana xadiis saxiixa sheekh albaanina waa saxiixinaya marka waxaa laga qaadanaya fadliga uu leeyahay dikrigaasi ayaa laga qaadanaya dikrigaasi fadliguu leeyahay baa laga qaadanaya baabka labiyo kontonaad talqiin lmuxtadar ruuxii markaa geeridu ku soo xaadirtay in loo laqimo tawxiidka oo yani kelmadda tawxiidka inuu ku dhawaaqo in loo laqimo almuxtadir haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa isagaa soo xaadiraya laakiin almuxtadar waa kii geeridu ku soo xaadirtay bimacnaa waxawy kan kale waxaad moodaa inuu u dabdinaayo daadka inuu hoos dhigay marka waxay noqonaysaa isagaa markaa waxa weeye sakaraadkii bimacnaa geerida dacalkeedii markaa soo xaadira oo yimi sida fiican waxaan filayaa inay tahay almuxtadar oo isagaa lagu soo xaadiro oo geerida ku soo xaadirto xadiidka boqol iyo saddex iyo konton man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna man kaana kuu ahaaday aakhiru kalaamihi hadalkiisa ugu dambeeya laa ilaaha ila allaahu laa ilaaha ila allaahu u ahaaday dakhala aljannata jannaduu gelaya jannada ayuu gelaya xadiiskanna waxaa soo wariyey abu dawuud iyo imaam axmed iyo xaakim iyo abaraani fi lkabiir sheekh albanina waa saxiixinaya wuxuu markaa nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam ruuxa kelimatu tawxiid ay hadalkiisa ugu dambayso inuu janno geliyo waxaana soo aroortay in loo laqimo laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah u laqima kuwiina dhimanaya laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah u laqima marka kelmadda tawxiidku inu carabkiisa ugu dambayso ayaa la doonayaa oo waxa adduunyada kaga baxaa ay noqoto kelimatu tawxiid hadduu kelimatu tawxiidkaa ku dhintana jannuu gelaya wuxuu noqonayaa min ahli janna dadka qaarkood waxay aada isugu mashquuliyaan wakhtigan qofku sakaraadayo in loo doono wadaad oo la yidhaahdo marka waxa weye hala gunaanado markaasaa xataa haddii aanu u dhoweyn waxaa laga yaaba meel fog in laga doono markaasaa waxaa dhacday sida caadada dadku isticmaalaan haddii wadaadku xataa soo raaci waayo biyuu wax uu soo arinaya dabeedna markaasuu odhanaya marka cabsiya waxyaalahaasi waxay yihiin waxaan sunnada nebiga sala allahu alay waslm waafaqsanayn gunaanadka markay gunaanadayaan maxay akhriyaan waxay akhriyaan suuratu yaasiin bay ku akhriyaan suuratu yaasiin maxaa ku soo arooray in lagu akhriyo waxaa ku soo arooray iqra'uu yaasiin calaa mawtaakum baa xadiis lagu soo wariyey yaasiin ku akhriya kuwiina dhimanaya laakiin xadiidku nebiga kama sugna waa daciif saddex cilaanuu leeyahay yidhahdeen culammadu saddex sababada uu daciif ku yahay baa saddexduba jiraan marka nebiga calayhi salaatu wasalaam kama sugna lagamana hayo nebigu sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisu ruux sakaraadaya inay ku akhriyeen yaasiin lama hayo khayr hadduu ku jiri lahaana nebigaa samayn lahaa calayhi salaatu wasalaam marka maadaama waxa loo hayaaba xadiiska daciifka un tahay in la sameeyo maa maxaa marka yaasiin lagu akhriyo uu ruuxu ka helayaa ma wanaagsanaanaysa ma jannu ku gelaya ma cadaab buu ka badbaadaya umuraha dhammaantood may sheegin waxay yidhaahdeen yaasiin marka ruuxa lagu akhriyo naftaa si sahlan looga qabanaya bes intaasay sheegeen dee wixii anfacayee layna amray intaynu ka tagno ayaa shay aan layna amrin aanu la imanayna waxaa layna amray waxa weeye tawxiidka in loo laqimo haddii tawxiidka loo laqimona dee jannuu ku helayaa oo xaaladda caynkaasa tawxiidka ku dhawaaqo biikhlaasin wa yaqiin ya xaaladdaana haddii kelmadda tawxiidka inuu ku dhawaaqo la solonsiiyo haaliban wuxuu ugu dhawaaqayaa biikhlaas iyo bisidq run iyo ikhlaas buu ugu dhawaaqaya waayo xaqiiqadii baa hortaalla dadka qaar baaba la solonsiin waayo lagu kari waayo si kasta inta lagu laqimay kelmaddu carabkooda inay soo marto ya lagu keli waayo qaar baa la sheegay marka kelimatu tawxiid loo laqimaba wuxuu ku jawaaba hees qalbigii waxaasaa buuxiyey ya qaarkood waxaa la sheegaa inay waxa weye ku jawaabaan ilaah cay iyo rasuul cay iyo diin cay nacuudu billahi min dalik hadda tawxiidka baa loo laqimaya isagana jawaabtiisa saasay noqotaa sida uu saa u leeyahay qaarkood kaga baxdaa nacuudu billahi min dalik marka in kelimatu tawxiid loo laqimo baa khayrku ku jira haddii hadalka ugu dambeeye kelimatu tawxiidkaasi noqdo jannuu gelayaa waayo camalkii o dhan waa ka dambaysaa ma camalkiisii ugu dambeeyey waa nicmo ilaahay marka taas waa in lagu dadaalaa qofku markuu sakaraadayo kelmaddaa la xasuusinaya ahlucilmiga qaarkood waxay waxba qul la odhan maayo agtiisaa laga odhanayaa laa ilaaha ila allaah markaasuu dabeedna qofku odhanaya dabeed lagu celcelin maayo ilaa uu hadal dambe u hadlayo hadal dambe mar ka soo baxaa mar labaad lagu celinaya in lagu badiyo lagu celceliyo ma aha bay yidhaahdeen si aanu u karaahiyeysan marka uu hadlan waa in loo sheegaa oo la xasuusiya bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen qul in la yidhahda dhib male fuqahada yidhi qul la raacin maayo ijtihaadan bay ku yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen waxaa dhici karta isaguna qul inuu yidhahdo marka dheh si aan u odhan laa ilaaha ila allaahu aan isu wada raacin iyadoo keli ah xasuusi laa ilaaha ila allah qofkana waxaad eegeysaa xaaladiisa haddaad aragto inuu xanuunkiisa aad weyn yahay oo calaamaadkii geeridu ka muuqdaan xaaladda caynkaasa talqiintaasaad u samaynaysa geeriduna calaamaad bay leedahay marka calaamaadkeedii haddaad aragto talqiintaasaad u samaynaysa waxaa la soo abu zurcat araazi imaamkii la odhan jiray ayaa sakaraaday markaasaa niman culamaa baa u yimi markaasaa waxay dooneen talqiinta inay u sameeyaan markaasay yidhaaheen maanta abuzarcat araasi baynu markay saa odhanayna laa ilaha illa dheh markaasay si dadban bay dooneen inay xasuusiyaan xadiiskii bay markaa uu soo wariyey bay sanadkiisii bilaabeen markaasuu fahmay xadiiska sanadkiisiibuu akhriyey markaasuu dabeedna wuxu yidhi man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allaah intaa markuu yidhi ha'di iyo naftaa isla baxay ila allaahu markuu yidhi ha'du afkiisa ka soo baxday baa naftiina laga qabtay hada iyo nafta islaba ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin cala kulli xaal in markaa qul lagu daraa dhib male talqiintuna marka horeba qul baa la socotaa waayo laqinuu baa la yidhi lakiin waxaan la isku khilaafsanayn ciddii waxa weeye markaa ama gaal ahayd ama aan intaa ku xasuusanayn kolleyba in lagu odhanaayo ama islaam ama waxa weye laa ilaaha ila allahu dheh marka hadduu gaal ahaana waxa weye labada shahaado dhammaystiran baa loo laqimayaa hadduu laakiin muslim ahaa kelimatu tawxiid keliya ayaa ku filan baabka saddex kontonaad ducaau man usiiba bimusiiba ducada uu ku ducaysanayo kii musiiba ay ku dhacdo oo musiibo ay haleesho musiibo la haleeshiiyo ducaduu ku ducaysanayo ayaa lagaga hadlaya xadiiska boqol iyo afariyo konton inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allaahuma ajurnii fii musiibatii wa akhlif lii khayra minha ruuxa marka musiiba ku dhacdo waxaa sunnaa istirjaaca inuu la yimaado ou yidhaahdo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun annagu ilaahay baan u sugnaanay oo ilaahay baa na leh ilaahay baa na mulkiya ilaahay baa nagu tasarufaaya siduu doono noo gelaya wa inna ilayhi raajicuun annagu xagga ilaahay baan u noqonaynaa oo u laabanaynaa allaahumma ajurnii fii musiibatii ilaahu iga ajar sii musiibadayda oo bimacnaa musiibadan i haleeshay ee ajar iga sii sabirkaan ku sabrayo iyo raalli ahaanshaha qadarka ilaahay aan ku raalli noqonaayo iyo sabirkaan ku sabraayo ilaahay iga ajar sii wa akhlif lii khayran minhaa ilaahw ii dabamari wax ka khayr badan musiibadan bimacnaa waxaan igu dhacay wax ka wanaagsan waxaan igu dhacay aan waayey wax ka wanaagsan ilaahow cawil iiga yeel oo ii dabamari oo beddelkeeda isiiye xadiidka sidaa ku soo arooray waxaa soo warisay ummu salama ayaa soo warisay waxay tidhi waxaan ka maqlay nebiga sala allahu aleyh wasalam ruuxa musiiba ku dhacdo oo dikriga iyo ducadaa yidhaahda ilaahay wuxuu cawil u siiyaa oo beddel ahaan u siiyaa wax ka wanaagsan wixii laga qaaday ayuu ilaahay siiyaa kadib waxaa dhintay bay tidhi ninkaygii salama cabdullaahi ibnu cabdilasad baa la odhan jiray cabdullaahi ibnu cabdilasad ayaa la odhan jiray salamana waa kunyadiis ninkii baa iga dhintay markaasaan dabeedna xadiiska xasuustay markaasaan waxaan is idhi kolleybama cid ka khayr badan ee abusalama ayaa lagu siinayaa saaxiba rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam haddana intii kuma joogine dikrigii baan ku hadlo waxaan idhi innaa lilaahi wa inna ilayhi raajicuun markay leedahay ma cid ka khayr badan baa lagu daba marinayaa shaki ay ka shakisantahay hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ballanqaadka uu nebigu sheegay hadalkaa umay odhan laakiin xoogaa way isweydiisay oo markaa xoogaa istibcaada ayaa ku yaro jiray oo way isweydiisay marka laakiin sida uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam kamay shakisnayn kadib ilaahay wuxuu ii daba mariyey tidhi oo cawil iiga yeelay ee rasuulka sala allahu alayh wasalam ayuu ilaahay ii dabamariyey oo bimacnaa cawil uu iga yeelay abusalame dabadii waxa i guursaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaanay weliba sheegtay markii nebigu sala allahu alayh wasalam uu u khidbeeyey bimacnaa uu doonay inuu guursado oo u bandhigay guurka ayaa waxay tidhi yaa rasuul allah jacaylka aan markaa guurkaaga jeclahay ee mid iga madran ma aha ee waa igu sugan yahay inaan jeclahay ha yeeshee saddex ciladood baa jira yanii inaan markaa inaad ii guursato waa jeclahay ha yeeshee waxaa jira saddex sababood baa jira saddexdaas sababood waxay yihiin waa midda koowaade carruur baan leeyahay oo ciyaal baan markaa leeyahay waa qodob waa midda labaade waxaa igu sugan masayr fara badan baa igu suganoo waan khiiro badnahay gabadh masayr badan baan ahay oo waxaan ka baqayaa in waxa weeye karaahiya xaggayga inay ka timaaddo waxaad nacdaa ayaan ka baqaya oon ku cadaab muto bimacnaa intaan kugu masayroo ku dhibo in arrinkaas sababtiisa laygu cadaabaan ka baqaya waa midda saddexaade da' baan hadda ahayoo yacni waxa weeye markaa gabadh yar ma ihi marka saddexdaas sababood baa jira bay tidhi say u kala horraysiisay inaan kala hormariyaa dhici karta maanan sidii u raacayn nebigu waa uga jawaabay calayhi asalaatu wasalaam wuxuu idhi ta ciyaalka ku saabsan ciyaalkaagu waa ciyaalkayga weeyaan ciyaalkaagu ciyaalkaygoo kale ay la mid yihiin marka taasi yacni inaynay cillo ahayn ayuu tilmaamay tan da'da ku saabsanna sida markaa waxa weeye da'da adiga ay kuu taabatay de anigaba da'du waa kula mid baan ahayoo da' baan ahay tan masayrka ku saabsanna ilaahay baan ka baryayaa inuu kaa kaxeeyo daa sidii bay ku aqbashay nebigu sala allahu aleyh wasalam markaasuu guursaday abuu salame iyo nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen xagga naaskay walaalo ka ahaayeen oo naas bay wada shaqeen marka waxay ahaayeen akhawaan min alradaaca xagga naaska qaar ku walaaloobay oo walaala ku ahaa ayay ahaayeen umu salamana waxay ahayd gabadh caqli badan bay ahayd gabadh caqli badan ayay ahayd hadda umuuraha ay sheegaysa ee nebiga sala allahu aleyh wasalam tudraale ay u turayso iyo nafteeda inay cadaab uga baqayso ayay asbaabtan u sheegtay iyadoo nebigu sala allahu aleyh wasalam uu doono u khidbeeyey maalintii xudaybiya nebiga calayhi salaatu wasalaam bay la socotay markay gaaladu u diideen maka inay galaan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada la socota oo ay cimraystaan markay u diideen arrinkiina uu ku dhammaaday heshiis uu ku dhammaaday sannadkan inay noqdaan ah waatii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mid walowba hadyigaaga gowrac dabeedna markaa xalaalow timaha xiiro oo xalaalow nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkii markuu sidaa amray saxaabadii hore uguma kicin oo ficilkii markiiba may bilaabin nebigu calayhi salaatu wasalaam waa yaabay waayo amarka uu nebigu jeediyo calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yaqaanay saxaabada inay markiiba u degdegaan laakiin arrinkaasi culaysku ku lahaa daraaddeed markiiba kumay tallaabsan ummu salama uu yimi wuxuu u sheegay waxa dhacay iyo in saxaabadii arrinkii hore ugu tallaabsan waayeen iyadoo amarkii jeediyey ruuxnaba inaanu ficilkii bilaabin umu salama nebiga waa la talisay calayhi salaatu wasalaam waxayna ku tidhi aduu iska dhaaf hadigaaga gowrac ruuxna u yeedho timaha xiiro markaad sidaa samayso markiiba iyagu waa samaynaya sidii baa nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam isla markuu hadigiisii gowracay ruuxna uu yidhi kaalay timaha iga xiir bay saxaabadu ku qamaameen arrinkii inay sameeyaan degdeg marka waxay ahayd gabadh caqli badan waxyaalaha laga qaadanayana waxaa ka mida ninku inuu xaaskiisa la tashan karo talada ay ku tidhi talo wanaagsan hadday tahayna inuu qaadan karo amaa xadiiska la soo wariyey sheegaya shaawiruuhunna wakhaalifuuhunna fa ina fii khilaafihinna baraka dumarka la tashada markaad la tashataanna khilaafa waaya khilaafkooda baraka ku jirtaa xadiidkaasi ma sugna waa daciif nebiga calayhi asalaatu wassalaam kama sugna laakiin xadiidkan baa saxiix ah oo sugan marka kaana ha ku kadsoomin saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam waxay deg deg ugu samayn waayeen arrinkaas oo hadyiga markiiba u gowrici waayeen timahana u xiiran waayeen nooc ta'wiila waxay awilanayeen inaanu nebiga oo la mid ahaa ficilkii weli aanu la iman marka maadaama nebigu sala allahu aleyh wasalam arrinkii aanu isaguba samayn uuna iyaga la mid ahaa dee in lagu degdega inay laazim ahayn laakiin markuu nebigu sameeyey sala allahu aleyh wasalam oo ficliyanba u sameeyey yani wax keensada inay dib u dhigaan meesha ma taal laakiin markii hore taas yadaa bay awilanayeen xadiiskan waxaa soo wariyey imaam muslim ayaa saxiixiisa ku soo wariyey umu salama ayaana laga warinaya ummu salamana magaceeda waxaa la odhan jiray hindu bintu abi umaya ayaa la odhan jiray marka dikrigaasaa la odhanaya marka musiiba ruuxa ku dhacdo dadka qaarkood caadadooda waxay ku dareertay marka musiiba ay haleesho inay yidhaahdaan laa xawla walaa quwata ila billaah axaadiista kuma soo aroorin marka musiiba dhacdo in la yidhahdo laa xawla walaa quwata ila billaah ee sida soo aroortee sunnadu ay tahay in la yidhaahdo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allaahumma ajurnii fii musiibatii waakhlif lii khayra minha ayay sunnadu tahay baabka afar iyo kontonaad adducaau cinda iqmaadi almeyit ducada lagu ducaysanayo marka meydka indhaha la ysugu qabto bimacnaa marka naftu ka baxayso oo indhihii ay takhlamaan oo sare marka ay eegaan halkii nafta la marinayo ay sii jalleecaan in waxa weeye indhaha loo laabo indhaha la ysugu qabtaa sunnaa nebigu wuxuu yimi calayhi asalaatu wasalaam abuu salama oo sakaraadaya kadib wuxuu arkay in indhihiisii ay takhlameen oo sare sii eegayaan ayuu markaa arkoo sidaa u sii furan yihiin markaasuu indhaha isugu laabay oo markaa waxaweye yacni ku celiyey yacni waxaweye indhihii isugu qabta labadii indhood ayuu isugu qabtay marka waxaa sunno ah marka meydku nafbaxayo in indhaha la ysugu qabtaa waa sunne waxaanuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam ina aruuxa idaa qubida tabicahu albasar nafta haddii la qabto araggaa raacaya oo halkii markaa nafta la mariyey ayuu markaa sii jalleecayaa marka dee haddaan laysugu qaban saasaa indhuhu marka ay u kala e, qabsanaanayaan saasuu u kala haynayaa ruuxii oo indhihiisii ay markaa fool xumaadeen oo sidii marka ay ahaayeen aynay ahayn baa hadhowna markaa muuqanaysa marka si aan taasi u dhicin waa in indhaha loo laabaa oo indhaha laysugu isugu qabta nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskaasi waa dheeraaye qadarkan hadda markaa ducada ku saabsan baynu akhrinaynaa xadiiska boqol iyo shan iyo konton wuxuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam allaahumma akfir lifulaan bismih ilaahow hebel u dembi dhaaf yacni isagu waa magacaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin hadda waxaa sidan loo yidhi yacni ruuxa markaa marba arrinku joogo in markaa lagu bedelaya halkan ismihii magiciisu ku sheegay marka lifulaan la odhan maayee haddii ruuxa markaa la yidhaahdo magiciisa cali waxaa loodhanaya allahuma akfir licaliyin hadduu markaa magaciisa la yidhahdo muxamed waxaa loodhanaya allahuma akfir limuxammadin saasaa la odhanaya warfac darajatahu fi lmahdiyiin ilaahayow hebel u dembi dhaaf warfac darajatahu koryeel fi lmahdiyiina kuwa hanuunsan gudahooda ilaahayow ku koryeel darajadiisa yani kuwa la hanuuniyey kuwa la hanuuniyey gudahooda ilaahu darajadiisa ku kor yeel yani isagoo yani kuwa ka mida xaala kownihi fi lmahdiyiin xaal uu yahay kuwa la hanuuniyey gudahooda mid ka mida uu yahay ilaahayow kor yeel derajadiisa wakhlufhu fii caqibihi fi lhaabiriin wakhlufhu ilaah uga khaliifo noqo oo uga dambe ilaalinta la ilaalinayo fii caqibihi tafiirtiisana fi lhaabiriin xaal ay tahay fi kuwa baaqiga ah xaalay ka mid yihiin ama lagu tacalluqsiiyo wakhluf oo la yidhaahdo fi kuwa markaa baaqiga ee hadhaya ee sii jiraaya baaqi noqonaya dhexdooda ilaahayow khaliifo ugu noqo oo u ilaali oo u dhowr wakhlufhu macnaheedu waxay tahay kun khalafan lahu mid isaga uga dambeeya oo khaliifo ah oo u ilaalinaya oo u dhowraya ilaahay ou noqo saasaa macnuhu dhacay waqfir lanaa walahu ilaahay ou annaga noo dembi dhaaf walahu isagana u dembi dhaaf yaa rabb alcaalamiin khalaa'iqdoo dhan kii rabbiga uu ahaayow wafsax lahu fii qabrih ilaahayo u ballaari qabrigiisa gudihiisa u ballaadiyo mid fasiixo ballaaran ilaah uga yeel oo qabriga aanu cidhidhi ku ahayn wanawir lahu fiihi ilaahw u nuur qabriga gudihiis oo nuur yani markaa ugu yeel oo qabrigu mid u nuuraayo aanu madoobayn ee u iftiimaayo u nuuraayo ilaah uga yeel xadiidka waxaa soo wariyey muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey min xadiisi ummi salama ummu salamana nebiga ka warisay calayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanayaa ruuxa meydku markuu dhimanayo ee indhihii la ysugu laabo in nafti baxayso in saa loogu duceeyo inay markaas sunno tahay baa laga qaadanaya waayo nebigu waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam waana duco yacni ballaaran oo ruuxii loogu ducaynayo derajadiisa in la kor yeelo loogu ducaynayo dembigiisa in la dhaafo ee loo ducaynayona tafiirtiisina loo ducaynayo waxyaalaha isaga loogu ducaynaya kale waxaa ka mida in qabriga loo ballaariyo qabriga cidhiidhi aanu ku noqon dadka qaarkood baa qabriga lagu cidhiidhiyaa ilaa feedhahooda ay isdhaafaan qabriga inta lagu soo kojiyo dadka qaarkood ayaa feedhuhu ay isdhaafaan marka ilaahay qabriga inuu u ballaariyo ayuu nebigu ilaahay uga baryayaa oo ilaahay u weydiinayaa qabriga inuu u nuuro qabrigu waa madow marka hore qofkaan loo nuurin dee madow weeye marka in qabrigii loo nuuro loo iftiimiyo ayuu ilaahay uga baryaya maqfiradana laba goor buu ugu ducaynaya waqfir lana walahu ya raba alcaalamiin waa midda kale marka dadkii kalena oo waxaweeye marka naftiisa yani markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo cidda la socotana waa u duceeyey oo maqfira ayuu ugu duceeyey yani markaa ruuxii dhimanayeyna ee sakaraadayay nafta laga qabtayna isagana waa u duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam marka aad markaa naftaadana u ducaynayso cid kalena aada u ducaynaysana waxaa sunnaa inaad naftaada hormariso marka la jamcinayo weeye waqfir lana walahu yaa rabba alcaalamiin lahu lama hormariyo saas aawadeed dadka qaarkood markay ducaynayaan ducada naftiisa iyo cid kale wada khusaysa waxay ku bilaabaan qofka kaley ku bilaabaan marka taasi munaasib ma aha sida sunnadii waxay tahay nafta in la hormariyo kaana idaa dacaa bada'a binafsi nebigu wuxuu ahaan jiray calayhi asalaatu wasalaam hadduu ducaynaayo mid naftiisa ku bilaaba ayuu ahaan jiray marka waqfir lana walahu ya rabba alcaalamiin wuxuu kaloo nebigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam tafiirtiisii inuu ilaahay u dhowro oo u ilaaliyo wakhlufuu fii caqibihi fi lghaabiriin yacnii tafiirtiisa ilaahayow eh, khalaf u noqo mid khaliifo u ah oo isaga uga dambeeya oo u ilaalinaya oo u dhowraya ilaahay uu noqo saasaa macnuhu dhacay marka waa duco fiican weeye xadiidka muslim baa soo wariyey min xadiisi ummi salama baabka shan iyo kontonaad adducaau lilmayiti fi asalaati calayh waa baabka shan iyo kontonaad ducada meydka loo ducaynaayo fi asalaati calayhi salaadda lagu tukanaayo gudaheeda loogu ducaynayo maydku markuu dhinto waxyaalaha u waajibaya waxaa ka mida in lagu tukado in salaad lagu tukado ayaa waajibaysa salaadaana in loogu duceeyaa waajib weeye marka ducooyinkii loogu ducaynaayey salaadda gudaheeda lagu tukanaayo ayuu wax ka mida sheikhu inoo soo aroorinaya xadiidka boqol iyo lix iyo konton wuxuu odhanayaa markuu tukanayo oo meydkii ku tukanayo allaahuma akfir lahu warxamhu allaahumma akfir lahu ilaahu u dembi dhaaf meydkan warxamhu ilaahu u naxariiso wacaafihi ilaahu masaa'ibka iyo iyo cadaabaha ilaahay ou ka badbaadi oo ka ilaali caafiye ka sii bimacnaa ka ilaali oo ka dhowr wacfu canhu ilaahay ou cafi oo dembigiisa ilaahu ka masax wa akrim nusulah ilaahay ou sharaf oo wanaaji nuzulahu martisoorkiisaaad ku martisooraysana ilaahay wanaaji wawasic mudkhalah wawasic ilaahu ballaadi mudkhalahu meesha uu gelaye la gelinaayana ilaahayow ballaadi yamaanaa qabrigiisa u waasici waqsilhu bilmaa'i waalthalji waalbarad waqsilhu ilaahu ku maydh bilmaa'i biyo ku maydh oo dembiyada kaga maydh waalthalji waxaad ku maydhaa barafna ku maydh yani waa barafka aan cirka ka iman ee eh, bimacnaa waxa weeye biyihii marka waxa weeye markaa dhulka eh, ku sugnaa ama wax la mida in marka waxaweyan ay iyagu markaa qaboobaadaan oo qaar markaa barafoo kale ay noqdaan laakiin daruuraha aynay ka iman sida durdurkii soo baxayoo kale marka inuu ama baraf noqdo ama wax la mida walbaradi barafkana ilaahayow ugu maydh biyo barafoo cirka ka yimina yacni ilaah ugu maydh marka wahalji iyo walbaradi culammadu waxay yidhaahdeen labaduba biyo qabo weeye laakiin midna daruurahay ka yimaadeen waa baradka midna daruuraha kama iman marka sidaas aawoodee wadaadada qaar waxay odhan jireen waa sayaxa waalji yani sayax ugu maydh calaa kulli xaal waa laba biyo labaduba qabo yihiin wanaqihi min alkhataayaa wanaqihi ilaahw ka nadiifi min alkhataayaa dembiyada ka nadiifi oo mid nadiif dembiyadii ka ah muluk ka yeel kama naqayta thawba alabyada min addanas siaad marka waxa uga nadiifiso marada cad min addanasi wasakhda ama uskaga aad uga nadiifisoo kale ilaah u nadiifi alfaadda qaarkood waxaa ku soo arooray kamaa yunaqa athawbu alabyadu sida looga nadiifiyo marada cad min addanasi uskaga looga nadiifiyo marada cad marka uskagii laga nadiifiyo aad bay u caddaanaysaa caddaankeedu u soo baxaya waa qurux badnaanaysaa aad bay u dhalaalaysa si aan maryaha kale midabadanihi yacni quruxdoodu aynay u muuqanayn si ka badan baa maradan cad marka la nadiifiyo la qasaalo quruxdeedu ay u muuqanaysa hata fallaadhaha qoraxdana kugu soo celinaysa shucaaci ay waxay samaynaysaa yani waxa weeyaan shucaa celin bay markaa samaynaysa shucaaca markay soo celiso yani waxa weeye waxaad moodaa sida marka muraayadoo kale marka qoraxdu ku dhacdo sida iftiinkii qoraxda usoo noqonayo noqonayoo kale saasoo kale si ku dhow inuu usoo noqonayo waabdilhu daaran khayra min daarihi wa ahlan khayra min ahlih waabdilhu ilaah ugu bedel daaran daar ama guri gurigaasoo khayran min daarihi daartiisii ka wanaagsan oo ka khayr badan ilaah ugu bedel wa ahlan khayra min ahlih iyo ehel ehelkiisii ka wanaagsanna ilaah ugu bedel wa zawjan khayra min zawjih iyo markaa zawj bimacnaa lamaane khayran ka wanaagsan min zawjihi lamaanihiisa ka wanaagsanna ilaah ugu bedel bimacnaa gabadhii uu qabay gabadh kaleo ka wanaagsan ilaah ugu bedel oo xuralciin ah wa adkhilhu ljanna ilaahay ou jannada geli waacidhu min cadaabi alqabri ilaahu ka badbaadi cadaabualqabriga wa min cadaabi annaar cadaabka naartana ilaahu ka badbaadi xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey waa min xadiisi cawf ibni maalik saxaabiga cawf ibni maalik la yidhaahdaa nebiga ka warinaya calayhi asalaatu wassalaam xadiidkanna wuxuu ka warramayaa ducada meydka loogu ducaynaayo salaadda gudaheeda saynu soo sheegnay meydku markuu dhinto waxyaalaha u waajibaya waxaa ka mida salaadda oo meydku markuu dhinto waa in markaa la maydhaa waa in la diyaariyaa waa in kafan lagu kanfaa oo maryo waa in lagu kanfaa waxaana afdalah inay noqoto maracad haddii maracad hore loo waayona maryaha kaleba waa lagu kanfi karaa waajib maaha inay caddaataa laakiin waa afdal markaa dabeed waa in lagu tukadaa maydkana ilaa la maydho lagu tukan maaye marka hore maydhistaa la hormarinayaa iyadoo lasoo maydhaa lagu tukanayaa salaadda lagu tukanayaa waxaa jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan inay tahay afar takbiiro afar goor baa allaahu akbar la odhanayaa aahaarta qaarkood iyo axaadiista qaar waa ku soo aroortay in nebigu sala allahu alayh wasalam iyo saxaabada qaarkoodba afar takbiiro wax ka badan afar goor inay allahu akbar yidhaahdaan wax ka badan inay sameeyeen oo shan goor allahu akbar inay yidhaahdeen amaba ka badan ayaa la soo wariyey ha yeeshee badanka culammadu waxay qabaan afarta in lagu kaaftoomayo oo waxay leeyihiin afartaa goor inuu takbiirtaa dembaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ka dambaysay takbiirooyinka afarta ka badan saas aawoodee xadiiska afarta takbiiro sheegayaa naasikh ah axaadiista kalena waa mansuukho jamaahiiru ahlicilmi siday mareen saas weeye daa'ifo culammada ka midii waxay yidhahdeen afcaashu ma tacaarudo naskhigana waxaa ka horreeya jamciga iyo kulmintaa ka horaysa inta jamci suuragal yahoo la jamcin karoo laysu keeni karana in la yidhaahdo mid baa mansuukha ficilladii nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam lama maro ee qaacidadu waxay tahay laa tacaaruda bayna alafcaal waayo xilliyo kala duwan bay dhaceen xilliyo kala duwan ayay dhaceen ficiladiina waa la jamcin karaa in midba markaa wakhti la sameeyaa lagu kulmin karaa waljamcu waajibun mata maa amkana ila falilakhiiri naskhun buyina jamciga ayaa waajiba markuu suuro galo hadduu jamcigu suuro geli waayona kii dambeeyaa naasikh noqonaya kii horreeyeyna mansuukh buu noqonayaa marka jamciguna waa icmaal lidaliileyni macan waa labadii daliiloo labadoo la wada camal siinayo marka in labadaba la wada camal siiyaana waxay muqadam ka too ka horaysaa mid in la camal siiyo midna camal falka laga tuuro afarta takbiiro ee la takbiiranaayo jamaahiirtu saasay qabaaneen ta koowaad marka la takbiirtee allaahu akbar la yidhaahdo waxaa la akhrinayaa faatixatlkitaab baa la akhrinaya istiftaax lama samaynayo ma soo aroorin nebigu sala allahu alayh wasalam salaatuljanaaze inuu istiftaax sameeyey may soo aroorin inuu istiftaax sameeyey salaad salaatu janaaza ah saas aawoodee wax istiftaaxa la iman maayo shaytaankuu iska naaraya waayo qur'aan buu akhrinayaa dabeed faatixada ayuu akhrinayaa waxaana sunnaha ah suurad kalena inuu raaciyaa waa sunne axaadiid haabita oo sugan baa ku soo aroortay ha yeeshee waajib maaha suurad kale in lagu daraa waxaana ka mid ahayd masaa'ishii sheekh albaani kitaabkiisa sifatu salaadka lagu qabsaday bay ka mid ahayd oo sheikhi tuweyjari la odhan jiray uu ku radiyey ou yidhi xadiiskaa daliishatay waa daciif in faatixada suurad lagu darayo sheikhuna muqadimada ayuu kaga hadlay iyo risaaladu ugu jawaabaya labadaba waa kaga hadlay waxaanuu keenay afar ariiq oo afartuba saxiix yihiin ahlucilmiga qaarkoodna hore u saxiixiyeen ariiqyadaas oo nawowi iyo culamo kaleba ay saxiixiyeen marka afar dariiqoo mid waliba marka uu sidiisa saxiixu yahay ayuu soo arooriyey mid kaloo shanaadna waa ku daraan daraanfilaya waxaad ka arki kartaa muqadimada sifatu salaati nabiy sala allahu aley wasalam waayahay ta kale cumuumka inay salaad tahay oo faatixada iyo fasaacidan marka isaga la akhrinayo iyadana marka waxa xadiis kale ku soo aroreen waa jiraa salaatuljanaazuhuna salaad maadaamay tahay cumuumkaana waa gelaysa calaa kulli xaal takbiirtaa koowaad markuu la yimaado faatixaduu akhrinayaa suurad inuu ku daraana waa afdal takbiirada labaad markuu la yimaado nebiguu ku sallinayaa sala allahu aleyh wasalam salaatu alibraahiimiya salliga aynu salaadda ku akhrinno ee alibraahiimiya la yidhaahdo allahuma salli calaa muxamedi wacala aali muxamed kama sallayta calaa ibraahim wacala aali ibraahim ila aakhiri alxadiid taasuu akhrinaya takbiirada saddexaad markuu la yimaado waa u ducaynaya meydkana waa u ducaynayaa naftiisa iyo muslimiintana waa u ducaynaya ducooyinku ku ducaynayo waxaa ka mida markuu takbiirada saddexaad akhriyo xadiiska inoo soo socda kan ku sugan iyo xadiiskan laftiisaba allahuma akfir lixayina wamayitina washaahidina wakhaa'ibina wasahiirina wakabiirina wadakarina waunhaana allahuma man axyaytahu mina faaxyihi cala alislaam waman tawafaytahu mina fatawafahu cala aliimaan alxadiis iyo xadiiskan aynu hayno laftiis allahuma اkfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu waakrim nuzulahu wasc mudkhalahu waqsilhu bilmaai wاtharji wاlbarad ila akhir اxadiid wakada axaadiista kale uu inoo keenaayo haalibkooda wuxuu ka gaadho wuxuu akhrinayaa marka takbiirada saddexaad uu takbiirto takbiirada afraad markuu takbiirto meydku gaarnimo ugu ducaynaya allaahuma kfir lahu allaahuma arxamhu laakiin ducada uu aadka ugu dheeraanaya waa takbiirada saddexaad markuu marka saddexaad allahu akbar yidhahdo dabadeeda ayuu duco fara badan ku ducaynaya ducadaana naftiisana wax waa ka soo gelinaya markuu leeya allahuma kfir lixayina wamayitina wasahiirina wakabiirna wadakarna wansana muslimiinti o dhan buu ducaynaya allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu allahuma laa taxrimna ajrahu walaa tudilana bacdahu yani waxa weeye waxay soo gelaysaa iyaduna naftiisana si gaara inuugu ducaynayo salaatuljanaasaha afartaa takbiiro lagama yarayn karo afarta takbiiro waxay ka dhigan tahay bimathaabati alarkaan arkaanta salaadoo kaleay ka dhigan tahay sidaas aawadeed lagama yaraynayo afartaa goor in la takbiirto laga yarayn maayo oo in saddex goor inta la takbiirto lagu salaamad naqsado asixi mayso sax maa yani waxaa weeye waa inaan laga yarayn afartaa takbiiro ducadu waxyaalahay koobsanayso waxaa ka mid a ah ashyaa badan allaahuma akfir lahu waarxamhu wacaafihi wacfu canhu waxaa loogu ducaynayaa dembi dhaaf iyo inuu ilaahay u naxariisto iyo inuu markaa waxaweye balaayooyinka iyo cadaabaha inuu ilaahay ka badbaadiyo oo caafimaad ka siiyo inuu ilaahay cafiyo gufraanka iyo cafwiga maxaa u dhexeeya cafwigu waa aasaartii dembiyada xataa in laga masaxo oo laga tirtiro dembigiyadoo laga dhaafaya raadkii dembiyadana laga masaxaya gufraankuna waa maxay dembiga iyadoo laga dhaafaya xilqarinna loogu daraya oo aan la kashifayn oo loo xilqarinaya waa loo xilqarinayaa oo lama kashifayo wa akrim nuzulahu martisoorkiisa ilaahu sharaf oo martisoor wanaagsan ku martisoor meeshuu gelayo qabriga ilaahu waasici u ballaadi dembiyada ilaahu waxaad kaga maydhaa biyo iyo yacni sayax iyo bered yacni baraf kaga maydh biyo qabow dembiyada waxaad uga nadiifisaa sida marada cad looga nadiifiyo uskaga marka si fiican loo maydho saasoo kale uga nadiifi bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen sida asheekh ibnu cuthaymiin nadiifinta biyo wax lagu nadiifiyo kuwa kululba aad u nadiifin badane sababta biyaha qabow ilaahu ku nadiifi loo yidhi waa maxay waayo iminka haddii shay la maydhaayo waxa nadiifinta shaygaa la nadiifinayo ku sii xoog badan oo u nadiifin badan biyuhu inay diiran yihiin oo kulul yihiin haddana biyo qabow baa la yidhi xikmada ku jirta maxay tahay sheikhu waa ka jawaabo wuxuu yidhi waxaan laga nadiifinayaa waa dunuub waa dembiyaal dembiyaduna waa kulul yihiin maadaama dembiyadii ay kulul yihiin shayga waxa kulli digaabaa markaa waxaa dee lagu nadiifiyaa dembigii waxaa qaboojinaya biyaha qabow ila dunuubtii oo kulul haddii la yidhaha kul kale ku sii shuba yaa waxay noqonaysaa inay isla kululaanayso laakiin qabowgu waa qaboojinaya marka saasaa la yidhi biyo qabow ilaahow markaa ku nadiifi oo ugu maydho ilaahu waxaad ugu beddeshaa daar ka khayr badan daartiisii guri gurigiisii ka wanaagsan ilaah ugu bedel iyo ehel ehelkiisii ka wanaagsan iyo zawjo ama oori ama xaas yani markaa eh, haweeney ka wanaagsan haweenaydiisi marka zawj baa la yidhi oo ninka iyo gabadha mid walba zawj baa la yidhaahdaa laakiin zawjatun in la yidhaahdo marka gabadha la sheegayaa waxaa ka fasaaxo badan zawj in la yidhahdo saas aawoodee qur'aanka zawjah kuma soo aroorin iyo jamacyadeeda zawjaat waxaa ku soo aroorin zawj iyo aswaaj ayay ku soo aruuray saas aawadeed ti fasaaxada badnayd baa xadiiska ku soo aroora zawj baa la yidhi zawjatun lama odhan waxay ahlucilmiga qaarkood isweydiiyeen gabadhii markay dhimato ma loogu ducaynayaa nin ka khayr badan ninkeedii inuu ilaahay ugu bedelo bacdu ahlicilmi waxay dhahan maya waayo hadday jannada wada galaan yacni gabadhu waxay u sugnaanaysaa ninkeedii qabi jiray bay u sugnaanaysa hadday dhowr nin isu mareenna almar'atu liaakhiri aswaajiha gabadhu waxay u sugnaanaysaa nimankii guursaday markay adduunyada joogtay kii ugu dambeeyey u sugnaanaysaa hadday jannada wada galaan marka haddii loogu duceeyo zawj ka khayr badan zawjkeedii ilaah ugu beddel oo nin ka wanaagsan ninkeedii ilaah ugu beddel haddii loogu duceeyo macnaheedu waxay tahay dee ninkii in laga habaaraayo in markaa zawjadiisii inuu helo in laga habaaraayo saas aawadeed baan loo odhanayn bay bacdu ahlicilmi yidhahdeen laakiin asheekh ibnu cuthaymiin isagu weji kale ayuu cabiray wuxuu idhi nin iyo gabadhba waa loogu ducaynayaa wa zawjan khayran min zawjih labadabana caan buu ku yahay ha yeeshe waxa weeye xagga ninku dee dumar mutacadida waa qabi karaa aakhirana markaa inuu markaa dumar eh, kala duwan in loo guurinaayo waa laynoo sheegay laakiin gabadhu marka waxaa hal nin wax ka badan dee ma qabi karo mar keliya oo gabadhii lama wadaagi karo rag kala duwan inay wadaagaan wax dhici kara maaha mid keliyunbay u sugnaanaysaa midkaasina waa mid ay raalli ku tahay ashyaada qaar tawdiixaan baan ugu daray marka ibdaalka ama beddelaaddu waxay noqonaysaa hadday janno wada galaan xagga akhlaaqda iyo xagga sifaatka in laga bedelo sifaat ka wanaagsan sifaatkiisii in la siiyo oo ashyaada qaarkood marka laynoo sheegayo bedelaadooda mar waxay noqotaa tabdiilu daat marna waxay noqotaa tabdiilu sifaat waa litawdiix mar daatada lafteedaa la beddelaa marna daatada iyadaan la bedelin baa sifaatka la bedelaa waa labada tafsiire culammadu ay mareen aayadda yowma tubadalu lardu hayra alardi waalsamaawaat arlada iyo samaawaadkababa waxaa lagu bedelayaa qaaraan cayntoodii iyo daatadoodii ahayn miyaa lagu beddelayaa mise waa laftoodii uune sifaadkay lahaayeen baa la bedelaya laba qowl bay culamadu ka lahaayeen marka calaa kulli xaal zawjkii haddii aanu janno la gelin dee waxay noqonaysaa nin ka khayr badan inu ilaahay ugu bedelo hadduu markaa jannada ay wada galeenna in loogu bedelo xagga sifaadka tabdiilku u noqdo tabdiilu sifaat laa tabdiilu daat ilaahu janno geli kana badbaadi cadaabuulqabriga iyo cadaabunaarka mid walba waa duco badan ducooyinka qaarkood markuu nebigu ku ducaynaayey xadiiskan inuu ahaa baan filaya ducada xadiiskan ku sugan oo kale markuu ku ducaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii wuxuu ihi soo warinaya xadiiska waxaabaan jeclaystay markaan ducadaa maqlay inuu nebigu ducadaa igu ducaynaya aniga baan aada u jeclaystay yani qiimaha ducadaasi ay leedahay daraaddeed xadiiska boqol iyo toddoba iyo konton allaahuma akfir lixayina wa wuxuu odhanayaa ducada umeydka u ducaynaayo allaahumma ilaahayow ikfir u dembi dhaaf lixayina kaayaga nool wamayitina iyo kaayaga dhintay ilaahu mid walba u dembi dhaaf wa shaahidina kaayaga jooga ilaahw u dembi dhaaf wa ghaa'ibina kaayaga maqan ilaahu u dembi dhaaf wa sakiirinaa kaayaga yar ilaah u dembi dhaaf wa kabiirina kaayaga weyn ilaahay u dembi dhaaf wa dakarinaa kaayaga lab ilaah u dembi dhaaf wa unthaana kaayaga dhadigna ilaah u dembi dhaaf allaahumma ilaahayow man axyaytahu mina faaxyihi cala alislaam man axyaytahu kii aad noolayso minnaa xaalu annaga naga mid yahay ama ku kastaad noolayso annaga naga mida xaalu annaga naga mid yahay fa axyihi cala alislaam ku noolee islaamnimada ku kastaad noolayso naga mida waxaad ku noolaysaa islaamnimada waman tawafaytahu minna ku kastaad oofsato annaga naga mid mida bimacnaa aad geeri u keento aad disho oo annaga naga mid mida minna xaaluu annaga naga mid yahay fatawafahu cala aliimaan ilaahu iimaanka ku oofso fatawafahu fadu waa kordhiganta dadka qaarkood carabadooda waxaa ku dhacday fatawafihi inay yidhaahdaan waana khalaq ma yatawafa yatawafa bay ahayd fatawafahu waa inay kor dhigantaa xarafkii dambe akhirkaa waa la xadfay fatxadana sideedaa loo baaqi yeeliyey tawafanii musliman qur'aankaba waa taa ku timi iyadoo fadu kor dhiganta riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi faaxyihi cala aliimaan waman tawafaytahu mina fatawafahu cala alislaam waxay bacdi ku xambaareen in hadda iimaan iyo islaamnimo isla macno loo jeedo ayay ku xambaareen oo wakhtiyada qaarkood baa bimacnan loo jeedaa labadooda oo islaam marka la sheegaayo yacni daahirka keliya loogama jeedo alislaam almaxmuud huwa aliimaan almaxmuud waliimaan almaxmuud huwa alislaam yacni fii bacdi alaxyaan baa isku macno loo isticmaalaa wakhtiyada qaarkoodna macnuhu waa kala duwanaadaa haddii riwaayadaasi asaxdo saasaa lagu tawjiihinaya haddii kale ayna sugnayn waxaa la odhanaya faaxiya cala islam waxaa laga tilmaamaya xagga daahirka inuu islaamnimadi kaga sugan yahy fatawafahu cala aliimaanna waxaa laga tilmaamaya xagga baatinkana iimaankii inuu ku camiray allaahumma ilaahayow laa taxrimnaa ajrah ha naga qadinin ajarkiisa ajarkaanu ka heli lahayn ha naga qadin ya aaskaanu aasayno ducadaan u ducaynayno salaaddaannu ku tukanayno ajarkiisa ha naga qadin ee qaar ajar weyn ka hela naga yeel walaa tudilana bacdah dabadiina ilaahu hana luminin riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray walaa taftinna bacdah isaga dabadiinna ilaahu hana fitnayn xadiiska waxaa soo wariyey alkhamsa afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed min xadiisi abi hurayra waana saxiix sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culamada saxiixinaysa xadiidkani wuxuu sheegayaa duco markaa caam ah in lagu ducaynayo oo muslimiintii oo dhan baa loo ducaynayaa allahuma kfir lixayina wamayitina washaahidina wakhaa'ibina wasahiirina wakabiirina wadakarina waunhaana muslimiintoo dhanna intaa ka bixi maayaan ama waa mid nool ama waa mid dhintay ama waa mid jooga ama waa mid maqan ama waa mid yar ama waa mid weyn ama waa mid lab ama waa mid dhidig waxaan intaa soo gudagelayni ma jiraan waa muslimiinta ka mid marka kulligood in loo ducaynaya ayaa laga qaadanaya muslimiintoo dhan in istikfaar loo sameeyona dee waa arrin jiro oo shawaahid kaleba waa leedahay iyo adilo kaleba dadka qaarkood baa waxay istishkaalaan oo yidhaahdaan haddii muslimiinto dhan dembidhaaf loogu duceeyo sunnadii qadariga ahaydee ilaahay miyayna ka hor imanayn waayo nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam bacdi muslimiinta ka mid a inaan marka hore loo dembi dhaafaynin naar la gelinaayo oo dembiyadii naarta laga soo maydhayo kulligood haddii loo wada dembi dhaafo miyayna ka dhalanay ciidimo naarta inayna gelin macnaheedu ayna noqonayn ilaahay oo cid muslimiinta ka mid a ah naartaba ha gelin jawaabteedu waxay tahay ma noqonayso ishkaallo kuma sugnooo mar haddii marka adilada lagu hayo waa lagu ducayn karaa saas aawadeed bay soo aroortay in waxa weeye mu'miniintoo dhan nebigu ilaahay dembi dhaaf weydiiyo faaclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidembika walilmu'miniina waalmu'minaat muminiinta iyo muuminaadkao dhanna ilaahay dembidhaaf uga baray saas aawadeed waxaa sunno ah inuu ruuxu marka waxa weeye dee naftiisa markuu u duceeyo labadiisa waalid ku xijiyo muminiintoo dhanna si caama ugu duceeyo ou yidhahdo allahuma akfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina waalmu'minaat ducooyinka nebiyaduna waa ku aragnay sida ducadii nebi nuux wahaakada waxaa haddaba laga jawaabaya makfiradu mar waxay noqonaysaa dembigoo dhan in laga maydho oo laga dhaafo marna waxay noqonaysaa dembiyada in laga khafiifiyo marka bacdii muslimiinta ka mida waxay ugu dhacaysaa dunuubtiisii badnayd baa wax ka mida in laga dhaafo ilaa haddii dembi waaxido uu la yimi laga dhaafo ama wax ka mida dembigaa laga dhaafo dee lafteedu waa nooc makfira lama odhan ha cadaabinoo oo xabad dembiya ha kaga tegin lama odhan qaarna waxay ugu dhacaysaa markaa in dembiyadiisa laga wada dhaafo qaarna waxay ugu dhacaysaa wax ka mida in laga dhaafo waayahay wuxuu ku ducaynaya ilaahu kaad noolayso annaga naga mida islaamnimada ku noolee kaad oofsato naga midana iimaanka ku oofso bimacnaa intaannu nool lahayna qaar iimaankiiyo islaamnimadii ku sugan naga yeel markaannu dhimanana qaar iimaankii ku dhimanaya naga yeel macnuu saasuu dhacaya ilaahu ajarkiisaa naga qadin dabadiinna hana lumin maduca qaaliya wey halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk